mu'aira kuma jiro jaalibufatxa kuma jiro mudaaricee marka catala yactulu wa yactilu labadaad leed catala yactulu wa yactilu khuduuhu factuluuhu ilaa amarku halkuu ka imaana mudaaricu ka imaana soomaa oo majzuum ah factiluuhu factiluuh labada qiraa'aba la akri waxaad tidhahdaa jalaba waa soo jiiday jalaba kuma jiro xarfulxalqi dawaacidii kalena kuma jiraan waxaad tidhahdaa jalaba yejlubu wayejlibu cataba waa canaanta cataba waa eedeeyey cataba cataba yactubu wa xarafal arda dhulkiiyuu beeray xarafa xarafa xarafa yaxruhu waa yaxrihu dheh ah, nakaha alcahda ballankiiyuu ka baxay nakaha nakaha nuun kaaf fa alcahda ballankiyuu ka baxay nakaha yankuhu wayankihu xasadahu wuu xaasiday xasadahu wuu xaasiday xasada xasiin daal haadu waa mafcuulu bihi xasada wuu xaasiday yaxsudu wayaxsidu rabada rabada ra iyo ba iyo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 maalan waxaa mumtanic noqonaa kasradii wax kaloo diiday lama arko waxaa jira shuhratu dam ama waxaa jira mudaacaf mucadaa ama waxaa jira facala muctalulcayn bilwaaw ama waxaa jira facala muctalulaam bilwaaw ama waxaa jira facala addaala calaa kalabati mufaaq intaasaa jirta wax kale ma jiran ah.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 baxay dhammaan masjidkii oo dhan maxaa yaele hulaaثi haddii lagu yidhi masjid maba noqon karo waa mujarad dhammaan masjidkii oo dhan haddii lala xidhiiriyo taa-u damiir ama nuunu damiir waxba laga xadfi ma aakirkiisa waxba laga xadfi ma waxaad tidhahdaa akramtu akramta akramti akramna akram qaataltu qaatalta qaatalna callama la xidhiiri calamtu calamna calamna haba laga xadfima indalaqa la xariiri indalaqtu indalaqna istakraja la xariiri istakrajtu istakrajna wax laga xadfay male marka markaan nidhi hulaaثi maxaa baxay rubaaci iyo masiid dhammaantiis dhammaan waa wada baxeen labaa baxdaan leena muctal alcayn hulaaثigaasoo muctal alcayn waa inuu muctal cayn an yakuuna ficla maadiyan ulaaiya muctalcayn waa inuu muctalcayn yahay muctalcayn waa inuu hadduu saxiixulcayn yahay waxba laga xadfi maa waxaa leedahay darabtu darabta iili daraba soo saxiixulcayn maaha waxba laga xadfi maa marka ta damiir la xidhiidhsato maxaa la leeyahay darabtu darabna saxiixa laami waa shardiga afraad hadduu muctarulaam yahay waxba laga xadfi maa dacaa la xariiri tao damiir dacowtu ramaa la xariiri ramaytu iiri waxba laga xadfi maa waxba laga xadfi maa haddii taau damiirha la xari ama nuunu damiir waxba laga xadfi maa shan qaabilaliclaali qaabilaliclaali iclaal waa inuu aqbalaa iclaal waa inuu aqbalaa shardiga shanaad waxaa tidhaa qaabilaliclaali iclaal waa inuu aqbalaa maxaa baxay qaabil اعlaal markii la yidhi afcaal aan اعlaal aqbalayn waa ثulaaثi waa muctalulcayn waa صaxiixulaam laakiin in la iclaaliyo aqbali ma tusaale xawila weershu noqday qofka inuu kusoo meel kale inuu firaad moodo kusoo fiirina xawila xawila weershuu noqday ama waa il waliiji xawila fiiri xawila hadda xawila lama ilaalin karo lama dhihi karo taxaraka xarfu cilatin soo wowda xare kama saarno wanfataxa maa qabla wax karo soo ma fatixsana qulibat cilatu alifan lama dhihi karo maxaa diidaya xaala uu noqona soo mahan xaala labadii shay ayuu kala teeday u ekaana xaala maxay tahy macnaheedu ee waxaa la yiqiin mid xaala labadii shay ayuu kala dhex galay kaasaa la yiqiin marka haddaad tidhahda xaala waxa weyaan xaala bayna shay-ayn u ekaana lama fahmaayo wuxuu yidhi sidiisaa loo daayay ma ogola in la ilaaliyo xawila a la iska yidhaah waxaa la mida ah cawira cawira il ayuu beelay cawira lama ilaali karo saasaa loo daaya haddaad ta damiir la xiriirido sidaad ka dhigay cawirtu aad leeda xawiltu aad leeda sababtoo cawira maxaa loo ilaali waaye maxay noqona haddaan ina taxaraka xarf cilatin wanfatax maabla caara iluu ka riday waa inuu ka riday anag ma rabno inuu beelaan rabno inuu ka riday wey caara insaana aw ayra caara aljamala ratigiyuu il ka riday caara alinsaana qofkiiyuu il ka riday marka lama ilaaliyo cawira a la yidhahda si macnaheedu u caddaado waxaa la mid a ah, sayida waa saad iyo ya iyo daal sayida waa qoor qalloociyey waa jiran shimbiraa ku dhacay xanuunanta ku dhacay ah, surku saas u alacdo surkiyaa qalacdo ama kibirkiyaa ka batay suu dadka saas ugu yesaayey uu sida iska noqdo kibir inta ka batay saas u qaloocinaya ila kibirka laftiisa waa jire mogta waa xunu waa cudur weliba xun cudur xun wey marka waa qoor qalloociye la sayida waa qoor qalloociyey sayida a la yidhah ma la iclaaliyo haddaa iclaali xun noqona saada waa ugaarsada waa ugaarsaday meesha kama rabno anagu waxaan rabnaa qortiiyo qalloociyey marka shardigii shanaad muxuu noqday qaabila aliclaali iclaal waa inuu aqbalaa maxaa ku baxay naxwu xawila cawira sayida kuwaasaa baxeen shardiga shanaad waa kaasa shardiga lixaad mucalalan waaba la iclaaliye waa aqbala kaliya ma rabno waaba mucalalan waa la iclaaliye iclaalka waa lagu fuliyey uu aqbalayey oo waxaa la leeyahay daala asluhu muxuu ahaa daawula markaas taxaraka xarf cilati wanfatax maa qabla qulimat cilatu alifan daala waxa weeyaan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 ficil waa yahay ulaaثiya muctalcayn waa yahay laakiin saxulaamusan ahayn nawaa haddaan ta la xidhiir maxaan leenahay ma xadfayna ya-da maya nawaytu xawa maxaan leenahay xawaytu xaba ka xadfi mayno ah, kaasaa baxay marka kaasaa baxay cayna la xadfi ma laamna la xadfi ma waxba lagama xadfaayo ah, meeqa shardiyaan haysanaa afar qaabila aliclaali waa inuu iclaalka aqbala shardigii shanaad maxaa baxay naxwu xawila cawira sayda kuwaasaa baxeen mucallalan mid la iclaaliye waa inuu yahy iclaalkooda in lagu fuliyeyba qaala daala khaafa haada waa kuwaas waa la iclaaliyey soo maha ah, asalkoodii maaha waa la iclaaliyey haye shardiga toddobaad mutasilan bitaaci damiiri ow nuunihi toddobadaa shardi ficilka iskale oo ah waxa weeyaan ah halkan looga hadlaa marka waxaad tidhaahdaa facala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 ku imaan maydee sug dhib iyo waxaa tidhaha khaaftu faltaqaa saakinaan ah, khaaftu uu noqona marka hore mogta khaaftu asagoo khaaftu ah mideeda kale hal maada maskaxdiina wa inay ku jirto khawifa marka aan idhi taxaraka xarfu cilatin wanfatax maa qablahu qulibatu cilatu alifan marka ciladan la gedinayo xarakadii saareed aawo waa muqadar waa ku qadaranta arrintaas aad u ogaada daala aslu dawula dawula markaan leenahay taxaraka xarfu cilati wanfatax maa qablatu qulibatu qulibatu cilatu alifan wowda markaan qalbinayno aawo damadii saareed waa noogu qadaranta alifka korkiisay ku qadaranta intaas waa inaan haysanaa annagoo intaas haysanaa waxay noqotay markaan taa damiir laxlinay daaltu kaaftu ay noqotay faltaqaa saakinaani waliltaqaa'i saakinayni qaacidatun wa qaanuun qaacido iyo qaanuunu leey qaacidadiisu waxay tahay iyo qaanuunkiisu haddii uu ka dhex dhaco laba xarafoo saxiixa kusira alawalu ow futixa ow duma asalku laakiin waa kusira alawalu waxaa kaloo dhan cila keento hadduu laba xarfu cilo ka dhex dhacana midka masiyada badana la reebaa kan kale la xadfaa hadduu ka dhex dhaco bayna صaxiixin iyo wa muctallin aad arkaydaa kutubta sarfiga laakiin waa xarfi madin wey sawaab xarfuciloo dhan isku mid maahane xarfu cilaha sukuunsan xaraka u jinsiyan ka horayda wey xarfu cilaha lagu leeyahay marka laba iltiqaa saakiniin ay kulmaan oo xaraf xarfu cila iyo xaraf saxiixa xarfu cilaha la xadfaa waa xarfu ciluhu markuu yahay xarfu maddin oo uu yahay xarfu cilo sukunsan xaraka u jinsiyana ka horayda hadda maanta waa middaas khaaftu daaltu waa xarful oo sukunsan xaraka u jinsiyana ka horaydo xadaf marka suu noqonaa wuxuu noqonaa khaftu daltu calaa wasni faltu alaa wasni faltu calaa ah, wasni faltu markaasaa waxaa la haddaan idhahno daltu khaftu wasnigoodu ma facalaa ma facilaa ma faculaa waxay yihiin lama yaqaan wuxuu yahay lama yaqaan wuxuu yahay lama yaqaan ah, adugu bal daltu alkay xay tahay daltu ah, mafacala mafacila mafacula waxaa la yidhi khaftu mafacila mafacula mafacala si loo garto wasniga waxaa la yidhi alifta la xadfay oo iltiqaasakariinka loo xadfay xarakadii saarneed soo rar markaad soo qaaddo halkaad geli rabtaa fada fada xarakaa saara xaraka xaraka lama dul saari karo sukuun xaraka waa la dul saara maxaa yale waa cadamulxaraka isaga dhamaba waxba maahan